wakhasahu bidaka kalmaqaami wa bachihi lisaa'ir اlanaami ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج وخصه الله خصه الله وي تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي نبينا محمد waxaa uu gaar yeelay oo ambiyadii kale uu ka gaar yeelay bidaak arrinkaa laguu soo sheegay oo inuu yahay sidaa uu sheegayo markaasi shaarixuba ibnu maanic bikownihi khutima bihi nubuwa risaala waxaa lagu khatimay nubonimadii iyo risaaladii rusushii ambiyadii ka horreysay ayaa isaga lagu khatimay falaa nabiya bacda nebi kama dambaynaya nebi maxamed alay slam khaatama nebiyiin waa kii ambiyada oo dhan aakhirkooda ha u dambeeyey wakhutima alacm yastaslim khatmu lacm yastaslim khatmu lakhas hadduu khadmintii caamka ahayd ahaydoo nebinimadaa ka caamsan rasuulnimada iyo risaalada eh iyadiiba uu laleeyahy khaatimu nebiyiin weeye wuxuu laasimsanayaa tii kale khaaska ahayd oo markaa risaaladana waxa weeyaan inuu markaa khatimay laakiin waa bilaa cagsi dee la idhaha rusushuu khatimay ambiyada muu khatimay bay noqon lahay laakiin ambiyadii buu khatimay rusushiina wuu khatimay bay noqonaysaa marka kalmaqaami ey kamaa khasahu bihi lmaqaam bay ka dhigantay waa sida ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed ugu gaar yeelay maqaamka maqaamku waa maxmuudka almaqaamu lmaxmuud maqaamka markaa la mahadshay addoommada khalaa'iqda mahadsheen ee ah ashafaacat alcudmaa lixdii qaybood shafaacada saddexdii rasuulka u khaasaaso mayna soo barinin shafaacooyinkana shafaacada ugu weyn waa shafaacat alcudmaa khalqigaa markaa maxsharka taaganna saameynayso dhammaantood taasna nebiga calayh isalaatu wasalaam waa lagu gaar yeelay asaayista ummadaha kala duwanyahay weeyaan wakasahu wa bacihi ay wakasahu eh, waxa uu kaloo ku gaar yeelay bibachi in ilaahay subxaana watacaala soo saaray nebiyan rasuula lisaa'ir alanaam macnaha ilaa jamiici alkhalqi insi jin alanaam waxaa ilaahay usoo saaray khalqiga oo dhan sushii ka horreysay qoomkooda loo dirayay marka laga reebo nebiyullaahi nuux awalu rusul oo culimada waxay leeyihiin qaarkood ummaddii loo diray ummado kalaa jiray ummaddaana wuu farnaa inuu gaadhsiiyo leanna lama halaagin haddaanu isagu farnayn mayane ummadduba way koobnayde qoomkiisii oo koobnaa bani aadamkuna ka koobnaa unbaa loo diray dhinaca markaad egto caan bay ka noqonaysaa ummad kale ma jirta ummaddii koomniyada adduunyada joogtay baa loo diray waxa weeyaan nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam ummadihii markaa qoomkii laga soo saaray mayo ummadihii kale caalamka ku noolaa ah oo dhan jinkooda iyo insigoodaba waa loo diray wa mucjiz alqur'aan ay wakhasahu bihi mucjiz alqur'aan waxaa nebiga lagu gaar yeelay oo la siiyey mucjiso ka sarreysa mucjisaadkii ambiyada iyo rususha kale la siiyey oo qur-aan la ydhaha mucjis alqur-aan waa qur-aanka mucjiska macnaha icjaas gelinaya khalqiga oo waxa uu u diiday inay isaga markaa ku shabahaan inay la yimaadaan mid lamid a waa mid oo qur-aanku loo khuduuco loo hogaansamay icjaaskiisa darteed uu cajsi geliyey addoommadii fasaaxadda badnaa waana loo ictiraafay inaan markaas in la keri karaynin qur-aanka uu nebi maxamed loo soo dejiyay mid lamid inay addoomada keenaan mislihi keenaan suurad ka mida keenaan ay markaasi qur-aanka oo kale keenaan iyadoo markaasi ay ahaayeen ahlu fasaaxa waalbalaaqa kuwa markaa fasaaxadda iyo balaaqada dhameeyey min saari ladyaan dhameen adiimaha kaloo dhan raggii markaas luqadan qur-aanku kusoo dega yaqaanay ee rasuulka kasoo horjeeda mucaaradka ah waxay ka jeclahay may jirin inay kari karaan qur-aanka mid lamida ah inay keenaan oo idhahdeen waxaan jeebkaaga kala soo baxday anagu kaasoo kalan keene way kari waayeen maanta waa wax la yaab leh acraabi yaroo soomaali ah oo caanaha riyaha lagu canqariya ama ha loo lisay oo carabi ka garanayaaba aanay jirin aabihiin iyo ayeydin aan kusoo dhawaanin meel carabi laga akriyo inuu qur-aanka kariimka wax ka sheeg sheego markay gaaladu helaan isagoo meelaha dawaafaya deedna ay jeebka ku ritaan adaan qur-aankiini nebigiina wax ka sheeg kuwa dadka caabuday kuwa qoraxda caabudi wax ka sheegi maayo yahuudiga iyo krisnaha wax ka sheegi maayo waxaa laleeyahy diintii aad ka timi wax ka sheeg ah, qur-aanka oo kale waan la iman karaa ambe ayuu iska odhanaya marka eh, waxa weyaan marka waa nooca xayawaanimada de markaa ma odhan karno xayawaanka ma ceebeynayno kelbiga ma caayi karno dameerka ma caayi karno xayawaanka kale ma caayi karno leanna waa khilqad sidii ilaahay ugu talagalay aan gafin laakiin xayawaankan hadlaya sidii isaga ilaahay ugu talagalay uu gafay idan xayawaankaa wuu ka liitaa kuma masalayno oo odhan mayno xayawaankaasi lamid yahay waa uu ka liitaa marka adeer kuwii kaaga soo horreeyey ee fasaaxadda dhameeyey aftahanada dhameeyey luqadani ee ka riwaayo qur-aanka inay isagoo kale la yimaadaan addoomada adduunyadao dhan buu cagsi bal keena buu yidhi ilaa yoomina haada taxaddi buu taagay shan iyo toban qarnaa la maraya keena baa laleeyahy qur-aanka oo kale ma keenayaan mucjisada nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam waa mucjiso ka sarraysan ambiyada dii la siiyo oo dhan waana qaa'im ilaa yoomina haada mucjisaadkooda waxay ku ekeyd waqtigii ay taagnay maanta laakin khabar mooyaan wax kale kama yaalin kalmicraaji ay kamaa khasahu bihi lmicraaj waxaa lamida khasaa'istiisa siduuba ugu khaas yeelay rasuulka ilaahay micraaj asalka micraajka waxaa la dhahdaa aalatu sacuud baa la dhahdaa waxaa lagu koro xagga sare salaanka lagu koraa la dhahda marka waxaa loo dhigay nebiga micraaj noocuu ka samaysay madahaba ama wax kalaa ma garanayno uu ku gaadhay rasuulku ila samaa samada ugu baxay alculya ila sadrat lmuntaha ila mustawa samica fiihi sariif alaqlaam samada u saraysu tegay geedda sare ee muntaha la yidhaahdo ayuu rasuulku tegay lagu soo dhaweeyey calayhi salaatu wasalaam balan balanbaalis dahabana loo hubiyey oo nabiga calayhi salatu sla ictifaal qof lagu soo dhaweeyo e eh? ka nebi maxamed lagu soo dhaweeyey ma jiro ma dhicin koonka meeshuu tegayna cid gaadhay ma jirto markaasi weyaan wuxuu gaadhay meesha aqlaamta sanqadhooda laaxul maxamuudka lagu qorayo uu ka maqlo fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa qaasada labadeeda intay isu jiraan ayuu u jirsaday ee waa isku khilaafsanya culimadu cidduu u dhawaaday ma allah mise malakul jibriil laakiin sida markaa suuratu najmiga ku taalla rasuulkuna oo xadiis saxiixa ah kaga sugnaatay caleyh salaatu wasalaam malakul jibriil ayuu u dhawaaday uu aada ugu dhawaaday qaansada labadeeda gadh iyo weliba in ka dhow ugu jirsaday oo malagnimadiisii lix boqoloo garab isagoo leh oo hadduu labada garab kala bixiyo mashriq iyo maqrib bu buuxinaysa ayuu malagnimadiisii ku arkay ilaahay muu soo arag kunuu soo arag bicaynay ra-s labadiisa indhood ee madaxiisa ku yaalla laakiin rasuul sala la alay slam ra-aa rabba maratayn biqalbi laba jeer buu rasuulku arkay rabbigiisa xagga qalbiga aragtida xagga qalbiga laakiin indhihiisa kuma arag isagaa la weydiiyey saaxibulxaal wuxuu hi markaasi inii ra-aytu nuur anigu nuur baan arkay ilaahay xijaabuhu nuur khalaaqido uu iska xijaabay nuurun annaa ra-aana wuu yihi xijaabka ilaahay waa nuure miyaan arki karayaa buuri adduunyadani axad lagu murmi ma jiro aragti ilaahay wuu soo arkay nebi maxamed baa lagu murmay saxaabada dhexdeeda riwaayaadka cabdillaahi ibni cabbaasna marna uu leeyahy waa arkay marna uu leeyahy ma arag waa la isku waafajiyey waxay kusoo ururtay itifaaqu ma qalbigiisa mise indhaha madaxa qalbigiisa wuu ku arkay laba goor baanay dhacday laakiin indhaha madaxiisa ku yaalla rasuulku kuma arag halkaasay markii dambe ijmac ku noqotay oo la dhigay maslada khilaafkeedu ku go-ay cid kaloo nabi maxamed ka soo hadhay ood ilaahay aragtay ma jirto buurtaa eg bale nebi muuse soo ma de miyuu kari karaya inuu arko buurtii waa dhalashay ilaahay waa yani markaasi waa la arki lakiin marka aakhira la teg wey lan taraw rabbakum xataa tamuutuu xadiiska saxaasu ma garanaysa rabbigiin ma arki doontaan ma arkaysaan shara dhimataan hadhow baa markaa la arkaya dadka muminiinta waa soo martay masalada markaa ruuyada marka rasuulka caleyh isalaatu wasalaam micraajkaasi ayaa dhacay waxay isku khilaafsan yihiin goormuu micraajku ahaa rabadaan buu dhacay sanadii saddexiyo tobnaad ee rasuulka intii lasoo saaray laga soo tiriyo hijrada ka hor waa sideed bilood qowl kale wuxuu odhanayaa bishii waa rabiicul awal hijrada rasuulka intaanu soo hijiro madiina sanad waana qowlka cabdillahi bnu cabaas iyo caaisha ay qabaan ibnu xasanna ijmaac buu ku sheegay laakiin de waa laysu khilaafsayay masalada waxaa kaloo la yidhi layladu waxay habeenka toddobiya labaatanaad ee bisha rajab ayay ahayd micraajku waa kuwa kuwa suufiyaasha xusa todobiya labaatanka soo mataqaani xusa aan bidca ah ayay la yimaadaan xaafid baana doortay cabd alghaniy almaqdasi alxambaliy masalada bitaxdiid lama garanayo waxa markaa muhiimada oo taariikhda in la xuso ama la ogaado ku ma jirto haddii masalada wax markaasi ku tacalluqa yani markaasi maslaxada addoomo iyo in ilaahay markaasi markaasi ama lagu caabudo ama lagu dhawaado ma rasuul lagu weyninayo waa la cayimi lahaa iyada iyo bisha markaa mawliidka la dhahay dhulashadii rasuulka midna markaa ma cayina labadaba waa laisku khilaafsanyay oo meelaha qaarkood ha loo sii yaro badiyo laakiin waa masale aan markaa cayinayn nas cayimila aan lahaynin micraajkan samada uu ku koray rasuulka markii samada la koriyey ma ruuxda oo keliya la qaaday maya hadday ruuxda oo keliya tahay quraysh waa ka caarideen rasuulka may caarideen n qofku ruuxdiisa way dawaaftaa u riyooda wax kau soo harka sooma laakiin jasadkiisa halkaa maray baytulmaqdistiga haddana samadaa la koriyey taasay diidanaayen haa jasad iyo ruuxoo wada socda jasadkiisii shariifka ahaa iyo ruuxdiisii dahirnayd ayaa waxaa lagu sameeye loo sameeye alisraac min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa xaramkaa laga qaaday masjidkaa markaa baytulmaqdes baa la geeyey haddana bartaa baytulmaqdes markuu ambiyadii ku kulmiyey ee malku jiri baa hogaaminayay shay buraaqa baa loo keenay buraaqna waa nooc markaasi maxaan ku dhahdaa dameerka ka weyn maxaan ku dhahdaa baqashana markaa maxaa ka yar waxa weya markaa halkaa ishiisa ku dhamaato fadalka dhigaya tallaabada halkaasuu ku eekaa buraaaqaasi oo markii kale muu raacin iyo wuu raacay markii samaa-udunya ka dambeysa u bilaabay buraaqa ayuu sii raacay culimadu intaba way sheeg sheegaan laakiin buraaqaasuu raacay rasuulka ilaa bayt almaqdis halkaas baana markaa loo keenay micraajka maalku jibriil baana markaasi daadihinayay oo hogaaminayay samada sarena markaasi waa uu geeyey ilaa sadrada muntaha aynu soo dhaafnay ayuu geeyey waa xaqan bu yihi arrinka macnaha xuqa daalika xaqan ama xuqa haadaa xaqan waa haabita waa arin la sugayo macnaha arrinkaas bilaa mayn bilaa kelibe eh, waa been la-aan bilaa mayn bilaa rayn shaki la-aan walaa icwijaaj wax icwijaaj la yidhaahdiyo qalloocna kuma imanayo waa bilaa icwijaaj macnaha iyo waja ictijaashan shaygu marka uu inxiraafuu leexdo istiqaamadii toosnaanta uu ka leexdo wey maaha marka mid leexasha ay ku jirto haba yaraatee oo macnaha arrintaasi waa arrin xaqiiqa oo sugan laa takhruj can ilxaq walistiqaama xaqa sugan iyo toosnada kama baxayso in la sugayo rasuulka micraajkii samada la koriyey waa mid saxiixa israaga iyo dheelminta iyo micraajka samada la koriyey ma waktiyo kala duwan bay ahaayeen mise habeen keliya bay dhacday habeen keliya dhacday miyuu soo jeeday rasuulku mise wuu hurday ma wuu soo jeeday ma ruuxdoo keliya mise jasadkuu la socday maye jasadkuu la socday wakaa wey markaas marka waa la soo khulaaseeyey halkaasuu tegay dabeedna ambiyada oo dhan buu samada kusii maray darajadaana cid gaadho ma jirto haddii ladhaa ambiyada samada ayaa lagu sii markaasi mariyey oo iyagu samaday koreentay waa bacda almamaat nabi ciise marka laga reebo iyaga dhimasho kadib midda kale darajada ugu sarreeya ambiyadu gaadhay waatii nebi ibraahim baa ugu sarreeyey samada saabica waa samada toddobaad nebi maxamed toddobaadna uu dhaafay sadaqatlmuntahaana waa dhaafay nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam wati konton salaadood lagala teliyey nabiy muuse markuu soo maray maxaad wadataa konton salaadood ba umadeyda lasoo siiyey ummadii kacdafiyada reer gursara la soo dhaqmaye keligiisa rabbigaa weydiisa takfiif uu noqnoqday ilaa shan salaadood lagu soo reebay ajarkuna kontonkii ay baaqi yihiin shantii salaadood maanta in ilaahay dooranin inuu dhulka ku waajibiyo ee fowqa sabca samaawaad laga soo waajibiyey ee maqaamkii soo dhaweynta iyo karaamada ugu badnaa rasuulka mid la siiyo loogu soo waajibiyey ee ajarkiina kontan looga dhigay ee waxa weeyaan markaasi dee camalkiina shantaas salaadood una laga rabo ayaa iyagoo dadkii muslimiinta ahaa kadnimada masaajidka taagtaagan weliba shabaabuhum dhalinyaradoodii ayay dhinaca iyo dhinaca masaajida ka dhaafayeen iyadoo salaada aqiimku socdo iyadoo salaada qur-aanka iyo qira'adi ay socoto laakiin maanta cid islaam danaynaysu quraasho dambiya a leeyahay adduunyada intaad ku haysa cid yaxyaxayso ka naxayso dadka intada dunyada ku haysa ma jirto weyaan cid caloosha ku xanuunaysaa ma jirto ina agteedna waxaa caadi noqday ka salaada tukanaya kaan salaada tukanayni inaan wax farqiga jirin baasha islaamnimada abtirsin qabiil ayay qaarkood la noqoto halkaa la iska fadhfadhiyo laleeyahay markaa maqaacyaha maanta yaanu daacuunka iyo daafka idinku dhicin iyo karaamka iyo ka kala yaaco salaad marka alaan kucin baa jira inay ka kacaan meel kala yacaan iska daaya salaadna aanu kicin markaas laakiin hadda tawfiiqdu xagga ay ka timaadaa si kastoo dhigahooda loogu waano qur turjuman iyo sunnadii oo sidaa u fasiran oo fasiraysa qur-aankii loo dhigdhigo habeenkii xalay ay tiri qaar badan baa loogu taagay markaas weeyaan lianna ilaahay bahad buu abuuray la yidhaahda jahannam yaanu ugu talagalay bal ilbashar waljin jin iyo insi ugu talagalay maadaama halkaa ilaahay uu u ballan qaaday oo maalin maalmaha ku odhan doona yawma yaquulu lijahannama halim talaati wa taquul hal min masiid jahanamo ilahay wuxuu waa ku buuxin doonaa wuxuu odhanayaa ma kuu oofiyo ma buuxsantay dheeraadkan rabbi oo rabaabay leeday ilaahay gumadiisuu saaraya way ururaysaa inta ku jirtay ku filaanaysaa qad qad bay odhanaysaa marka dee bahashaasa ilahay ugu diyaarinaya maanta waxaan ka soo wariyeyba waxaa jira dhalinyaradii baalkaa la mariyey wadanka u dhalatay waa laga soo hoydiyey nimanka ilaahay cudurada ku salliday ayaa dhalinyaradii taabay meelo aynaan ogeyn ayay markaasi ka caweynayaan maanta masaajid iyo sheekada wadaadow way kala hadliyeen nimaan dhulmarin ee dhaayada ayay maanta u taaginta ka badan wakasahu bidaka kalmaqaami kasahu rasuulka waxau ku gaaryeelay bidaalika inuu yahay khaatimkii ambiyada kal maqaami sida loogu gaar yeelay maqaamka maxmuudka maalinta qiyaamaha wadda lagu shafaaco qaadayo wabacthi iyo rasuulka loo soo bixiyey lisaa'ir ilanaam makhluuq oo dhan baa loo soo saaray rasuul kasta qowlkiisaa loo diri jiray nebi maxameda makhluuq oo dhan baa loo soo saaray hataa dhalinyaro badan oo soomaaliya waxaa laga dhaadhiciyey annaga nebi carab noo sheegaysaa waa hadday isugu dhaweeyaan qaarkood ha ma wuu yahay laakiin waa nebigii carbeed adiga kaagu kumu aha qaar ba odhanaya anaga kaa kiristaankaan anaga haysanaa buu leeyay de waayo kii carab carab oo aad ab iyo ood bay isxigtaan gadafaysayay kaa shishe shishe shishe maraykanka ingiriiska maxaad ka doonta kuwaama anagaa isaba carab baa la idhahdaa haddaa kan kale maxaad ka doonta yahuudiga maxaad ka doontay ka markaasi weya caqlina ma hayo cilmina way kala haariyeen subxaana allah jeebkaa lagu ritay ilaahay haw habeeyo ummadan cid caqiidadii saxda ahayd ku soo celisa wa mucjis lqur'aan buu yihi waxyaabaha kale lagu khaas yeelay qur-aanka mucjiska ee iyo qoraalay icjaaska waxaa la shayun khaaliqun can ilcaada shay caadada basharka iyo xuduudda awooddiisa dhaafay oou bini aadamku kari karay kan oo la siiyey mooyaane laakiin lafti mucjiso in loo isticmaalo qur-aanka waa laga wanaagsan yahi waynu kuma hayno nusuusta waxaan ku haynaa aayaad ka waa shay aayada markaa shaygaasi uu bini-aadanka icjaas gelinaya lanna kan laleeya markaa laleeya markaasi mucjisaad mucjisada saaxirka waa la iman karaa lanna wax caadada bini-aadanka un khilaafaya soo ma saaxirka laftiisaa samayn karaa laakiin aayad saaxiibka miyuu keeni karaa maya ma keeni karo qur-aankan mucjiska macnaha aayaddan addoommada cajsi gelisan cidi la iman karo ayaa loo markaasi gaar yeelay kan miclaaj bay la mid tahay waa sidaba ilaahay ugu khaas yeelay micraajka xaqan ay xuqa haada ama daalika xaqan waa mid la sugay bilaa mayn been la-aan walaa xujaaj wax qalloocina ama ku jira qaala naadim fakam xabaahu rabbuhu wafadlah fakam xabaahu rabbuhu wafadalah wakhasahu khabariya takdiiriya labadaba markaas waa way noqonaysaa markaa fakam ay kaiiran bay noqonaysaa ama fakam imisa xabaahu ee acdaahu uu siiyey walxabaa alcadaa inkee ayuu siiyey rasuulka rabbuhu subxaanahu wa tacaala oo markaa wax lagu karaameeyey ah wa fadalahu ay wa kan fadala badanaa intuu fadilay nebi maxamed rabbigiis oo uu ka fasilay maxay calaa gayrihi ambiyada kale iyo makhluuqa kale oo waxyaaba badan oo fadaaila la siiyey miya la koobaybaanay markaa nebi maxamed waxyaabaha lagu fadilay ee lagu gaabinay culimada qaar waa jiriyeen kuwa idhaahdeen saddex kuwa idhahdeen toddobaad waay dhahdeen ragga culimada qaar baa markaa qoray kutub ay markaa tatabacayaan khasaais iyo fadaaisha ah ilaahay wuu ku fadilay laakiin waa badan tahay lamana koobi karayo ayay sheegeen culimadu wa khasahu e wa kan khasahu intuu rasuulka u khaas yeelay rabbigii subxaana hufnaaye khusuusiyadu gaara wa khawalahu oo uu siiyey rasuulka waa uu siiyey ay mallakahu mulki uga dhigay waa cadaahu uu siiyey macnuhu waxa wey anahu subxaana khasa min khasaais kaiira waxyaaba badan u gaar leeyahay oo ilaahay u gaar yeelay oo culamada qaarkood yidhahdeen markaa salaasu yani salaasu mia oo gaadhaysa marka khasaaista wax kasii badan qaar kala sheegay bale suyuudi baa kitaabkiisa la idhaha alkhasaais alkubraa waxa uu ku sheegay uu ku magacaabay markaa kifaayatu addaalibi allabibi fi khasaais alxabiib waxa uhi maa yarbu calaa alfi khusuusiya kun bay ka badantay khusuusiyaadka nabigeena bili alayh isalaatu wasalaam labaatan sanadood ayaan jamcinaya bui markaa masalada khusuusiyaadka ilaa annaha tujmac min alqasi wasamiin ma tajamac min alqasi wasani wasamiin wax daciifa iyo wax saxiixa labadaba meesha buu ku wariyey oo u baahan tamxiis in dib loogo daraf qeyb kamida ah waxaa soo qaatay alfaadil cali xasan markaas cabdilxamiid risaaladu le khasaais lkalaam fi khasaais nebi islaam kutubtaasaa markaas iyagana markaa laga qora kuwo kalena way jiraan bacd rifaad baa waxay dhahdeen xaqu waxa uu yahay inaan la koobiba karayn sawaabkuna waa inaan la koobi karayn fa imisa ama badan ah, xabaa fa kam kaiiran in fara badan baa xabaahu uu siiye rasuulka rabuhu rumeeyey wafadala oo uu dheeraad uga dhigay oo uu ka fadilay qeyb wakasar gaar iyo ajnabiga subxaanahu rabbi wakhawalahu siiy wax fara badan la koobi karaya wuxuu halka sheegayaa fi tanbiihi calaa bacdi mucjisaatihi waxyaabaa aayaadkii rasuulka la siiyey mucjisaadku waa aay aayadanu yihi la siiyey qaar ka kamida ayuu baraarujinayaa waxaanu yihi qaala naadim ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امترى ومعجزات ومعجزة بلا جنبية عجز بيكتم وضد القدرة تمر واحد قدرة بيكسر ورجع لو karaanka tamara ah. waayo taasay markaa ka timowowdan marka mucjizaadka khaatimul lambiyaa la siiyey aayaadka la siiyey buu jiraa kasiiratu waa mid aada u fara badani qaamuuska markuu sheegaya mucjizatu nabiyi maa actasa bihi lkhasm cinda taxaddi khasmiga kasoo horjeeda rasuulka waa waxay ku rida tamar la-aan iyo cadsi oo marka la iscareeyo ila carkeen iyo carkeen hada ku jirtaana ay noqoto mubaalaqa ugu xeel dheeraanayo taxadigana waxaa la idhahdaa waa carayntan u naqaanaa munaasacatun fi lgalaba la qabsado cidda qaalib noqonaysa ma xujo ku qaalib noqonaysa ama aayaad waxaytutuba ibn xamdaan baa waxa uu yihi mucjisadu hiya maa khalaqa alcaada wixii ka dhex baxay xuduuda caadada basharka waa qowl iyo ficil mid wadalaha ku timaado laakiin waa inay waafaqsantay dacwo risaalad uu rasuul sheeganayo qofka la imanaya aayadan cusada ilana markaa muqaaranoonta la xidhiidho xagga taxadigana ay noqoto muwaafaq ibtidaaan ba bilowa baxaysu laa yaqdir axad calayha cidina ay keli weyda mucjisadu leeyihin mid lamidana way keli weydo iyo wax ku dhowtoona mucjiso noqonaysa marka mucjizaatu khatim lambiya kahiiratu way badan tahay khatim lambiyaad la siiyey khatim lambiya waa nebi maxamed aley isalaatu wasalaam ambiya wa jamcu nebi nebigana dee waxaanu nihi waxaa weeyaan halkaasaynu kusoo marnay min annubuwa iyo min annaba hadii laga keenay kii waramayay ama kii darajada mansilada sarada waa inuu markaasi isaga loo soo dejinin sharci mustaqil ah oo tilmaamaya ama aan lagu kalifin inuu ummad tawxiidka khilaafsan gaarsiiyo risaalada aan ku kalifnayo laakiin markaasi inuu ummadda gaadhsiinayo waa shaki la aan waa nina qof ka sokeeya mursil ku tahay inuu dadka xaqa gaadhsiiyo culamada qaar baa nidhada waxay odhanayeen nebiga waakii aan loo soo dejiyay waxay laakiin aan cidina amrinin gaadhsiici taasina may jirin kahiiratu weeyaan jiddan macnaha tajullu ay tacdum tajillu bikasri jiim kasri jiim tajillu ay tacdum waxa ay ka weyntay can ixsaa'i wilinadinku aniga koobidayda iyo tirin aan tiriyoon xifdiyo mucjizaadkiisu waa ka wenyihiin nebiga caleyh isalaatu wasalaam waayo qaybaheeda iyo afraaddeeda iyo noociyadeeda aqwaasheeda iyo afcaasheeda ayaa badan sheekh islaamna aada buu soo khulaaseeyey wax badan buu ka hadlay bidaaya nihaayada wuu kusoo arooriyaa kasiirka kitaabkiisa bidaaya nihaaya aada buu uga warama rasuulka aayaadka la siiyey u raajici karaa ardayga minhaa waxaa ka mid a ah mucjizaadka khaatim nabiyiin walmursaliin kalaam ullah waa hadalkii ilaahay oo muxuu yahay waa aladii samicahu minashaaricu minhu jibriil waa hadalka jibriil ilaahay uu kasoo maqlay samicahu nabiyina maxamed sala la slam jibriil calayhi salaam nebi maxamedna jibriil buu ka maqlay dee nebi maxamedna ilagula soo gaarsiiya maqashay qur-aanka ama kalaamkaa rabbi waa qur-aankii marka mucjisid waraaq waraaq waxaa waa khalqiga insigiisa iyo jinkiisa ayuu cadsi ku riday awalkoodii iyo aakhirkoodii jir iyo hadday isku wada didaan ay isu yimaadaan inay wax qur-aan oo kale a ah la yimaadaan hadday kala gaar noqdaan jinka iyo iyo hadday kulmaan waxay hayaan oo dhan isu keenaan qur-aanka oo kale ma keeni karaan kadaa sidaas oo kale ay taasiba uga mid tahay waxaa mucjisaadka nebiga ka mid a ah, inshiqaaqu badri dayxa xafirqinadyo dhedhegkooda dayqii oo kala dhambalmay min gayri imtiraac shaki la-aan nas saxiixa wuu ku soo arooray min gayri imtiraac waxaa lagu radinayaa kuwa mukadibiinta ah ee iyagu shakisan ee ka shakisan markaasi dayaxaas mucjisada noqday kala dhambalmay oo firqada muctasilada la yidhaahda ah iyo cidda iyaga raacday oo ah caqlaaniinta caqliga isticmaalay casriga aynu joogno maanta mucjisadan xisiga ah ee haabitka ee sugan ee naska qur-aankuna uu tilmaamay sunada saxiixana ay tilmaantay bale mutawaatirka ay ku soo aroortay ee caddeeyeen culimo badan oo ka mid a ah nusuus fara badan oo kasradeedu ay tahay mutawaatir ay sheegeen markaas waxaad u noqotaa buri markaas ninkan mucaliqa sheekha kitaabka la dhahdo jinaayatu asheekh maxamed alkasali cala alxadiisi waah maxamed alkasali dembiga uu ka galay waxa weya markaa xadiidka iyo ehelkiisa kitaabkaasaad u noqon kartaa buu waxaana ugu fiican sidaa uu sheegay qaadi ciyaad uli ama inshiqaaqu lqamari falqur'aanu nasun biwuquuci nasa biwuquuci wa akbar qur-aanka ayaa si cad dhicitaankaasi nabisaas inay dhacday si cad u sheegay kana warmay mawjuudi inay tahay mid dhacday oo jirta lagama leexan maayo daahirka daliil oo la helo mooyaane hadalkaas ayuu sii waday marka qaar baa odhanaya maxay mujtamacaadkii adduunyada ee waktiga cadaalada lahaay u arki waayeen oo kuwii faraha badna xagga joogay hindiya mantiqada hindiya maxaa looga arki waayay dayaco inuu kala dhambalna oo waxaa sheegay waxaygii samaawiga qur-aankii baa sheegay iqsa qidaka oo sunadii saxaa sheegtay ma hindiyaan ka doonaa markaa markhaati ah, ah, hindiya adduunyada waktigii taarikhda mayay taarikda mee ku haysa maynu dhahna oo qur-aankii nanu rumayn weyna halka binaadamka caqligiisu maraya marka doo fiirso halka binaadamka caqligiisu maray inaku maxaynu rumaynay kitaabka qur-aanka rasuulka lagu soo sunadiisii labaduna way caddeeyeen labadumana waa caddeeyeen wax kastoo sabab waa dhici karta laxdaad yaroo kooban bay hayd waxay dhahdeen aayadna tusi ambiyadii hore dayaxan baan idin tusaya bu dabeedna dayax u weyn yahay u kala dhaqalmay waanuu soo degay burta safa iyo markaa marwa ayuu midba xaggan ka fuuday ilahina qur-aanka ku sheegay marka sunanta abu daawud cabdillahi bin cumar ku fasirayo iqtarabat isaaca way dhawaatay manshaq alqamar aayaadkay kamid tahay saacadda qiyaameen dayaxi kala dhaqalmay inshaqa alqamar calacaanka rasuulla weeyaan buu leeyay oo waqtigii rasuulka caleyh isalaatu wasalaam bukhaariiyo muslimna iyo qayrkoodba way soo saareen xadiiska anas ibn malik ina ahla maka saalu rasuulu llahi an yuriya laaya ayadan kaa doonaynaa mucjisaa fa araahum alqamar shaqatayn xusatayn xor laga noqday xataa ra-aw inxiraa baynahuma buurda xeraa hareeraha ka kala xiga labadii gobolba labadii gobolba buurda xeraha hareeraha ka kala xigaan ayay arkeen dhinac walba oo lagaa bixi ilaa kuwii reer miiga aha dawladda kasoo galay maalintii dambe maka dayaxaa maaragtay kuu kala dhambalbeynay kuwii laakiin mucjisadoo dalbaday markii ay arkeen way inkireen waxayna u nasixireen cabdillaahi bn mascuud buqaariya muslim bay soo saareen wuxuu yihi inshaqa alqamar calaa hadi rasuulillahi sl firqatayn waqtigii rasuulku dayaxu laba gobol kala noqday firqa fowqa aljabal buul wa firqat duuna buurta dusheeda ay fuushay mid kalena marka way ka sokaysay qala rasuullah ishhadu arka buri waa raqatay waa mucjiso mucjiso nebi la siiyey aana mucjiso kasta mid ka daran baa la siiyey oo nebiyada hore la siiyey lianna dayaxo dhulka intuu ka weyn dhulka intuu doonaaba ka weyn dayaxo haddana isagoo ka weyn buu noqday laba gobol oo kooban oo maka agteeda kusoo dhacay ilaah hadday xaa ballaadhan laba gobol ka dhigay ee waxna midaysan haddana soo ururiyey indhahoo lagu soo dhaweeyey halkan uu buurta marka ku taala uu waa mucjiso wax la mid aanay ah kuwii shaahidayaa rumooyi waaye ummaddanna way ka mid noqdeen aakhirkeedii inay yimaadaan qaar mucjisaadkii beeniye siday ummadihii horeba ay uga mid noqdeen laakiin laguma halaagin dee ummadihii hore waa lagu halaagi jiray mucjisada markay timaado beeniyaan tan laakiin raxmadda nebiga loo naxariistay darteed hadday si carayn yihaahdaan waxa weeyaan markaasi way ku dhici lahay wa mucjisaatu khatim اlanbiyaai nebigan ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee ambiyada lagu soo khatimay mucjisooyinkiisu kaiiro badan tajillu wayna ka weyn can ixsaay aniga koobideyda buri mualifku minha waxaa ka mid a kalaamullaahi kalaamkan ilaahay ee ilaahay si xaqiiqa ugu hadla qur-aanka ah <coughs> waxaa ka mid a mucjisat lwaraa kalaamullaahi wuxuu yahay mucjisat lwaraa kii mucjiso ku noqday kari kari waayeen makhluuqa jigayayso kadaa inshiqaaqu qamar bedeli dayicii kala dhambalmay min kayri imtinaac wax shaki la-aan isagoo ah halkan wuxuu ka hadlayaa dikru fadiilati nabiyina maxamed sal l ly slam waa ulcasmi macnaha min rusul ah kayruhum min alambiya walmursaliin ko fadaaisha fadiilada nebi maxamed uu leeyay umadaha kale ka fadli badanya iyo weliba fadliga ay leeyihin baqiyatu ulilcasmi ambiyada ulilcasmiga la ihahdo shanta ah afartii kale marka nebiga gaad waa dhig iyo waliba ambiyadii rusushii kale fadliga ay leeyihiin qaala naadim wa afdal lcaalami min gayri ibtiraa nabiyuna almabcuudu fi umi lquraa wa afdal lcaalam alcaalam alculuw asufli caalam waxay ilaahay u ah daliil iyo calaamad lagu garto ilahay subxana wa taala qudradiisa iyo cilmkiisa iyo waxdaaniyadiisa marka caalam sare iyo mid hoose isku wada dar ah malag leh bashar leh jin leh xayawaan leh jamaadaad leh wuxuu doonaha noqdo adduunya leh aakhira leh isku wada dar caalamka waxaa ugu fadli badan min gayri inqiraa iyadoo wax shaki habaylaad ah meesha lagu darin nabiyuna oo maxamed calay isalaatu wasalaam nebigaal mabcuuhi la soo saaray ilaahay baa soo diro soo saaray rasuulnimo ayuu u soo diray dadka oo dhan halkee laga soo saaray fii ummi lquraa maka lmucadama hooyadii magaalooyinka asalkii magaalooyinka weeyaan lianna bartan maka la yidhaahdaa adduunyada gebigeedaba arlada laga daxiyey marka ilaahay waa ku maxaa loogu magacaabay maka umlqura inay tahay aqwaasha culimada iska fara badan culimada qaarkood waxay leedahay arda duxiyat min taxtiha halkii laga fidiyey weeyaan ee asalka xojinta ahayd nuqutayn wuxuu le aqdamaha way ugu horeysay waxaa lagu magacaabay markaasi qur-aanka litundira uma alqura waman xawlaha waxaa lagu soo saaray inaad u digto asalkii hooyadii magaalooyinka iyo inta ku xeera maxay daliil u tahay marka inay ka fadli badantahi magaalooyinka la maka magaalooyinka kale oo dhan inay ka fadli badan tahay sharafteeda maxaa kamid ah inay tahay midaan ilaahay marna u dulleynin boqor boqoradii adduunyada ka mid ah manuu mulkiin manuu qabsanin weligeed weligeedna ehelkeedu waxay noqon jireen aamin oo meel kastoy marayaan la nabadgeliyo kuwo iyagu dadka ku duura aan lagu soo duurin iyagu wax qafaashay iyaga aan la qafaashin iyaga marna lama qafaalanin walam tusba qurashiya qad fatuuda qahran weligeed may dhicin gabadh reer qureeshada maka joogtay inta la qafaashay qafaalashay iyo xoog dumar looga dhigtay may dhicin arrintaasi may dhicin maka calgalay la cawgalay leebku isdhaaf dhaafay may dhicin nebi maxamed baa loo bakeyey alayh salaatu wasalaam oo nabigi ilaahay usoo saaray ah ee waanu sheegay markaasi cisigooda iyo fadligooda shacaaro fara badan baa ka gebiyey reer maka abow diin ilmuluuki fahum liqaaxun idaa huyijuu ilaa xarbin ajaabu gabayaa markaa badan fadaaisha uu leeyahay nabigeena maxamed caleyh salaatu wasalaam iyo markaasi inuu ka fadli badan yahay ambiyadii rususha oo dhan calayhim salaatu wasalaam waxay ka caansan tahay shay la sheeg sheegaba wayna ka fara badan tahay in la koobaba wuxuu yihi radia allahu canhu shaacirkii rasuulka xasaan xasaan wuxuu ahaa ninkii rasuulka hortiisa ka gabi jiray ee odhan jiray markaasi o nimanka ayadaka allahu biruuxi lqudus aan nimanka gabayga la dhac buu yidhi oo ku weerar ilaahay kuga xoojiyo ruuxulqudus saadkii rasuulku nabi sheegta isagoo difaaciya diinta tawxiidka rasuulka isagoo difaacaya markaas weya waxalaala waxay rasuulka usoo tiriyaanna uga jawaabaya aqara calayhi linnubuwati khaatamun min allahi mashhuurun yaruuxu wayashhadu وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد وشق اللفظ من اسمه ليجل فذو العرش محمود وهذا محمد nebigu uu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay uu markaasi siiyey ambiyadii baa lagu xagga allana subxaana watacaala markaas waxa uu ka noqday markaasi mashhuur ba uu ka helay oo markaa loo markhaati kacay waxaa lagu dambeeyey markaa magaciisa magaca allah ayaa lagu tusi markaa isagana markaas la raaciyey oo markuu shan goor salaada loo eedaamayo shanta goor ashhadu an laa ilaha illa ashhadu an maxamed rasul la raacinaya waxaa markaasi magaciisa ilaahay ayaa nebi maxamed magac looga soo dhabaray allah waa maxmuud wakiil la ammaanay ee la mahadsan nebi maxamedna waa muxamed oo halkaasaa magac laga soo qaaday waxaa warinayaa xaakim saxiixiisa caaishuu ka warinayay waxa tusinaya in markaa uu yahay nebi maxamed casanu inuu dhashay iyadoo khaatimu nubuwa ay ku taalla beli katafay halkaa labada garan shaabadiiromadoo ugu taxabaanka oo kale baa rasuulka halkaa ugu taallay calayhi isalaatu wasalaam garanka wa afdalu lcaalami caalamkan mid sareeyo mid hoose habakii la reebi min gayri imtira iyadoo wa shakiya meesha jirin nabiyunaa weeye maxamed calay isalaatu wasalaam almabcuuda ilaahay soo diray rasuul inuu noqdo ummadda oo dhan caalamka fii ummi lquraan laga soo saaray magaalada makka ee magacyadeeda ay ka mid وبعدهم أفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجسم وبعده أي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد بدي الأفضل خلقك kale waxaa u fadli badani ahlulcasmi kuwii casmiga go-aanka iyo sugnaanshaha iyo jidiyad iyo dhabnimada markaasi ehelka u ahaa waa ambiyada mashhuurka loo tiriyo marka nebi maxamed laga reebo ibraahim waa martabada koowaad waa muusa waa martabada labaad wa ciisa waa nuux baa la isku khilaafaa kee fadlifadiga horeeya ayay isku khilaafaa afartaa i nebi maxamed ulcasr baa la isku idhaahdaa wa khatimu nabiy nabiyina maxamed calayh isalaatu wasalaam ulcasr waa ka isagaa fadliga ugu horeeya iyaguna saasay u tartiisan ibraahim muusa ciisa nuux ama ciisiya markaasi isku markaa khilaafay fadliga nuuc eh, shaacir baa gabiye wuxuu hi maxamed ibraahim muusa kaliimuhu faciisa fanuuxun ululcasmi faclami buuli muxamadu qabuuli ibraahim qabo muusa qabo kaliimuhu ilaahay la hadlay fa ciisana fanuuxuna dhegu ululcasmitaa isku dheh faclan cilmiga ama adigu wula ogo fasbir kamaa sabara ululcasmi sabir baa la yidhi see u sabreen kuwii casminta iyo dabaadka iyo sugnaanshiha go-aanka u saaxiibkaha min alrusul oo min arusuli haddii la idhaahdo ka mid ah shantan afartan ay noqonaysaa haddii la min arusuli ahna rususha o dhan ha kala darajto sarreeyaan cadawi jaddi wasabri kuwii go-aanka iyo sabriga iyo dadaalka badnaa ayay noqonayaan kullu rusul kaanuu awla ula casmi baan ulu casmi ilahay ma soo saara nebi ilaa kaana daa casmi xasmi go-aan u saaxiibaha nebi kasta iyo ra'yi toosan iyo sugnaasho iyo caqli kaamila ayuu nebi kastaaba lahaa oo ambiyada ka mid kaamiinta ku jirta min arusuli jinsi noqoto iyo tabciidiya noqoto tajliis iyo tabciidi jinsiga rusul ulcasmi bay maya badh tabciidiya hadii la ihahdo waa ulcasimka gaarka imka la soo sheegay magacyadooday noqon lahay maxaa kaloo ku xiga farusul waxa uu leeyahy markaa in la waacaqiideeyo waxay waajib noqonaysaa oo fadliga ku xiga saa'ir rusul rusushii kaloo dhaba oo lacasb ah ilahi nagu siixiga ee ilahay misaarada ku karaameeyey uma dabeedna rususha marka laga wada rusushii ambiyada imaa fadli rususha fadli badan rasuul kastaa waa nebi lakin nebi kastaa rasuul ma noqda maya marka rasuulka ayaa ka fadli badan eh, maxaan ku dhahdaa nabiga ayuu ka fadlinaya uma macna alafdal bacda rusul rusul marka laga yimaado waxaa fadligii qaadanayo afdal noqonaya alambiyaa wuxuu ka jaray daruurtu shicri hamsadii alambiyaa wey ambiyada kusoo xiga calayhi calayhim afdal salaatu wasalaam iyaguna dara darajaadkoodu way kala sareeyaan rusul marka la idhahdana way kala sareeyaan ambiye marka la idhahana way kala sareeyaan tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin rususha saasaan u kala fadilay ambiyadana aayad kale igala sheegtay waa kala fadilay ilaahi subxaana watacaala biljasmi weeyaan waa yani markaasi waa arrin la gooyay la gooye arrintaasi inay saa markaa u kala fadli badan halka waxaa laga qaadanayaa رد زعم من زعم أن الولي qad يبلغ درجة النبي kamaa yaqulu bacdu ljaahiliin weliga darajada nebigu gaadhaa bay idhahdeen bal uu ka sarreeya bay leeyihin iyagaba hadlo waxay dhahdeen mataqaanaa akle sheekhu islaam ibnu taymiya malaaxidada kuwan markaa ilaahay aflagaadeynaya ama diidan jiritaankiisa waxa ay sheegtaan أن alwilaaya أفضل min annubuwa welinimadu ka fadli badan nebinimada dadku markay qaldiyan waxay ku dhahda ma taqaana maqaamu nubuwati fi barsakh fuwayqa arasuuli wa duuna alweliy derajada nebinimo waa teed u dhaxeeya labadan oo wuxuu ka yaro sarreeyaa rasuulnimada nebinimada welinimada welinimadan uga hooseeya waxay leeyihiin horta nebinimada iyo rasuulnimada iyo fadli badan nebinimada nebinimadana maxaa ka sii fadli badan welinimada arrinta cagsiga ka dhigan moogti way qalligeen waxay ahayd martabada u hooseysaa welinimo maxaa ku xiga nebinimo maxaa u sarreeya rasuulnimo xagga kale u dhigeen waxay dhahan welinimo nebinimo rasuulnimo saasay u kala sarreeya bay dhahan wa baadil weyn marka wa bacdahu alafdalu nebi maxamed dabadi fadligiisa marka la sheego waxaa afdaloo fadli badan ummadda ahlulcasmi rususha ahlulcasmiga ee afarka lasoo sheegay ibraahim muusa ciisa nuux fal rusul baa haddana kusii xigay iyagana rususha intooda kalo ambiyada ka horeeyaan uma alambiyaa haddana ambiyada kale ayaa sii fadli badan basharka makhluuqa markaas biljasmi si go-an oo qadciya markaasi ayay u fadli badan yihiin inta kalena markaa ay uga fadli badan yihiin wuxuu halkan ka hadlayaa fi ma yajibu lilambiyaa maxaa waajiba iyo maxaa u banaan iyo maxaa mustaxiilka ah saddex arimood wey waxaa ambiyada waajib ah wixii u banaan iyo waxaan kuba markaasi looba ogolayn mustaxiilba ka ah. shuruudda markaa waxyaabaha lagu karaameeyey nebinimada lasoo sheegay xurriyadda quwadda iyo waxaasoo kale markaa wadad halkan waxa uu sheegaya markaa waxa mamnuuc ka ah waxaa i qaala naadim waana kula waaxidin minhum salim min kuli ma naqsin wa min kufrin cusim kadaka min ifkin wa min khiyaana liwasfihim bisidqi wاlamaana waana kula waaxid minhum mid kastoo kamida ambiyada iyo rususha salima waa kii nabad kale تنزه كنزهنا عليه من كل ما نقص أي من كل نقص نقص كسلو دينتيسا كوينا أما مركا بشرد نمديسا مركا واحد دلاعة كنبانيا وكا oo xishmadii markaa hoosu riday muraadii hoosu ridaya ma maadu waa iska tawkiid wa min kufrin ay wa ina kulu waaxid minhum mid kastoo kamida waxa uu ka nasahayu ka nabad qabaa min kufrin bijamiici anwaaci gaalnimadu noocay tahayba rasuul iyo nebi soo maray ma jiro gaalnimadu nooc allaa noocay tahayba waa uu ka nasahanya nebi waxaa la dhahdaa ama rasuul cusim macnaha min kufri waa munic waa laga manciyey xataa qabla nabuwa wa bacdaha shaydaan halkan shaydaan hal waxaa isku sheegaya shaydaan halkan ka hadlayo anta rabta aada wax ugu qorqora baa iyo hadday naaga xunxun tegi jirtay iyo hadday gaala ahayday sanad u sujuudi jirtay waxaba nebi maxamed u ahaa ku leeyahy dabeedna dee in iska dameelidhaha raacdayo soomaalida kamid ahoo waxa ay akrii karaan ba aan jirin wuxuu isagu qoray mooyaane wax kale ma akrii karaan meel kale wax kama soo qaadan karaan baa iska isaga hanuunay iska raacay harun ugu waayay cid hoy ka tidhaahdo qaar badanoo kalaa kala midba meel kasoo fadkulinaya jira si dhaleeceeya u qur'aanka nebi maxamed gudahaan iyo wixii ilaahay subxana wa taala waxay kuu soo rogay waxaasoo dhan laga ilaaliyay kadaaka sidaas si lamida mid kastoo ambiyadii rususha ka mida waxaa laga ilaaliyay min ifkin ben wa min khiyaana waxaa kaloo laga ilaaliyay khiyaano inuu ku dhaco haba yaraatee liwasfin waa liwujuubi wasfin waxaa waajib noqday iyagu inay ku sifoobaan bisidqi ambiyadu run oo been waxaa kasoo horjeeda waalamaana iyo waxaa amaanada lala khiyaanada kasoo horjeeda waa didaan la yashtamicaan run been miyay kulmi ammaano iyo khiyaanana miyay kulmi maya sidku waa waajib fii xaqihim caqlan inay waxay sheegeen ou yahay run xagga caqliga iyo sharciga waa markaasi weyn waana akhbaar waaqaca si fiican u kusaysa وأن kuلa waaxidi mid kastoo minhum ambiyada kamida salima waxa uu ka nasahayu ka nabadgalay min kuli maa naqsi nusqaan kasta diintooda ku timaanta ama markaasi dee muraadooda iyo xishmadooda hoos dhigta wa min kufrin cusub wax gaalnimo lahaa kuma dhicinin iyo rusultoona waa laga ilaaliy kadalika waxaa la mida min ifki in laga badbaadiyo ilahay ka badbaadiyey been wa min khiyaana iyo khiyaanatoona liwasfihim waxa u waajibay darteed oo ay ku sifoobeen bisidqi runta waalamaana waa dhe wixii mamnuuc ka aha uu sheegay wixii waajibkaana hor soo sheegay wixii jaaiskaana waa kan wa xagga caqliga iyo sharciga waxaa bannaan fii xaqi kulli alambiya warusul saasa ka dhigta mid kastoo nebiyada ka mid a ah iyo mid kastoo rasuul calayhi wasalaame eh. annoom hurdo de basharka bini aadamka hurdidu raaxay u tahay tacabuu kaga dhasanaya laakiin nebi maxamed yanaam tanaamu cayna walaa yanaamu qalbuhu labada indhood baa seexan jiray qalbigu muu seexan wa nikaax baa u bannaan guurka sida dee ragga bini aadamkaba ay u guursadaan bale mashruuc bay ku tahay inay guursadaan rususha oo lagu daydo guurkii waxa la dha markaas in dumarkii in lama caamilaa la guursadaan mislu lakli sida cunudii ba ilaahay subxaana wa tacaala is uga dhigay inay guursadaan inay addoomo samaystaan waa khawaasta bashariga ah oo mabaaxa u mislu lakli shurbiga iyo cabitaankin xalaal buu yahay wixii xalaashay cunaan cabaad taana waa mid u yaala an nebigu waa inuu soomanaado cidi odhan mayso nebigu waa inuu soofi noqdaanu guursan cidima odhanayso markaas wey de way idhahdeen ma maxay nebiga suufada baraya ku cunaya cabaya inaga nala midaba ya dee waa bashar bini aadama dabaayici basharkana kama bixin dee dhexmoodaan u dhexamoodan hadday bacadka ku kulloodaan dabkana ku gubana way ku way dhibaysaa hadday gaashaan iyo difaac waranka iyo dircibirad u baahan waa u baahan yihin dabciga basharka ayuu leeyahy wajaa-isun baa bannaan fii xaqi kulli rusul fii kuli alambiya warasul israaci ambiyada iyo rususha annahum inay seexdaan laakiin nebi maxamed islaan bay waha qalbigiisu mar walba waxyiguuso hadduu seexdo qalbigiisu ku soo jeeda wanikaaxna waa u banaana milu laajusseexnida bilahi tacala dofan subxaanah wa raxmati laa ilaha ila